alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin ayb qaala اlmusanif raximah اllah daliilu qowluhu tacaala waqaala rabukum idcuunii astajib lakum in aladiina ystakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin الdliil عalىa maada maxay dliil u tahay ayaddu haye الdliil alىa alىa ايش in ilaahay la baryo haye waxbaa dhiman walax baa dhiman walax haye dliil عalىa ant ant naعam calى ana ducaaء اlmasأalaةi cibaada صax wajhu dilaalaة اlaayaةi calى dalik aayaddu halkay naga tusinaysaa ducaaء اlmasأala inay cibaado tahy haye qum baaraka اllahu fiik haye ko amr اllahi bihi fi qowlihi udcuunii kulu ma amara allahu bihi fahuwa cibaada soo ma sax laba alwacdu calayhi bالthawaab oo istijaabada ah astajib lakum in cidda ilaahay barido loo ballan qaaday in ducada laga aqbalayo kul ma wacd allahu calayhi الthawaab aw اlistijaaba fahuwa cibaada saddex waa alwaciid calaa tarki in loo goodiye cidda ducada ka tagtay sayadkhuluuna jahannama daakhiriin haye atasriixu bikowni ducaai cibaada inuu ilaahay si cad u sheegay ducadu inay tahay cibaada yastakbiruuna can cibaadati fasaraxa bilcibaadati bacda dikri ducaa fadala dalika calaa kowni ducaai cibaada marka hore duca la sheegay kadibna waxaa si cad loo sheegay cibaado taasi waxay daliil u tahay ducadu inay tahay cibaado jazaaka allahu khayra ayib ducada lagu sheegay aayaddan waa ducaau maada fadl qum baaraka allahu fik ducaau masala saa jamaahiiru lmufasiriin ay ku tageen waa ducaau almas'ala bay yidhahdeen waay rajaxa shawkaniyu ana الducaaءa fi اlaayaةi bmacna الطلب wاlmasألة faqala fi fatxi اlqadiir tafsiirkiisa waqala rabkm udcuuni astajib lakum qala akharu اlmufasiriin almacnaa waxiduunii wacbuduunii ataqabal cibaadatakum waakfir lakum waqiila almuraadu bاducaaء الsu'aal marka mufasiriinta badankoodu waa ducaaءu cibaada bay yihahdeen waxaanay deliishadeen ystakbiruuna can cibaadati waxaa kaloo qaarkood ay ku fasireen ducaaء اlmasألة bijalbi الnafci wadafci dur qiila alأwl أwlى لأn الducاء fi akar isticmaalaat الkitaab الcaزiiz huwa الcibaadة qultu bel الثاني أwlى waxaa la yihi bu i in la idhaahdo waa ducaa cibaada baa rajaxan waayo ducadu markay kusoo aroorto qur'aanka inta u badan waa bimacna cibaada ana waxaan leeyahy bu i kalabaad baa rajaxan lana macna ducaa xaqiiqatan wa sharcan huwa alb fain istucmila fi gayri dalika fahuwa majaaz ducadu waxay asal ku tahay buui ducaau asuaal walb ama ducaau alb wasuaal ma macnaa daakiliin aye daliiliina daliiliina saakiriin waa waciid shadiida soma liman istakbar can ducaaء الlah ayib garanay ducaaء اllahi inuu yahay cibaado su-aashu waxay tahay hal ducaaء اlmasأalaةi cibaadaة maxضة am ficlu muxtamil ma shay cibaado barax tiranabaa mar walba cibaado ah oo ciddii loo sameeyaba in lagu caabudo ay noqonayso mise waa ficil muxtamilah oo yacnaa cibaado ma xaaladna cibaado noqda xaaladna aan cibaado noqon oo loo baahan yahay in la kala garto xaaladda uu cibaadada iyo xaaladda aanu cibaadada ahayn haye ka maaha cibaada maxda waa ficlu muxtamil oo min jinsi afcaali muxtamila alati takunu cibaadatan taara walaa takunu taarata cibaada bal takun min jinsi afcaali alcaadiya mararka qaarkood baa su-aasha iyo alabku afcaasha dadku ay u barteen caadiga ka mid noqda marka wacalaa hada laa yakunu kulu ducaai mas'alati ligayr illahi shirka mar hadday baryadu labadaa u qeybsanto baryo kastoo ilaahay cid aan ahayn la baryey ma shirki waa mise shirki ma lama odhan karo waa shirki baryo kastoo ilahay cid aan ahayn la baryey waa shirki lama odhan karo wahada laysa fiihi khilaaf bayn alculamaa ma jirto cid culimada ka mida oo tidhi baryo kastoo ilaahay cidaan ahayn la baryaa waa shirki walihada wuxuu yihi maxamuud shukri alusi lam yaqul axadu ina muطlaqa الnidaءi wاطalbi yakunu cibaada ma jirto cid tidhi yana dalab oo dhan iyo nidaa dhawaaq oo dhan ayaa cibaadaa bal ilmacluum bilbadahati ana ducaa alcibaadati huwa nida bima laa yaqdiru calayhi ila اllah wa طalabu dalika min xayin aw meyit ducaa lcibaada waa dhawaaqa cid aan ilaahay ahayn loo dhawaaqay iyadoo la weydiisanay wax ilahay mooyaane cid kale aanay karin cidan si ha dhimato ama ha noolaato sheekh بن cutheyminna kitaabkiisa alqowl الmufiid wuxuu sheegay ducadu inay laba uqeybsanto adducaa yanqasim ilaa qismeyn maa yaqacu cibaada iyo maa laa yaqacu cibaada wax cibaado noqda iyo waxaan cibaado aan noqon labadaasa uqeybistaa buuli waxaa kaloo uu yihi ducaau غayr illahi yanqasim ilaa qismeyn ducada ilahay cid aan ahayn la baryaa labay uqeybsantaa ducaaء jaais mid banaan wa ducaaء اlxayi اxaadir bima yaqdiru calayhi fi lcaadati bikhusuusih waa baryada la baryo mid nooloo kula jooga oo wax sida loo bartay isagu uu awoodo laga baryo sata ilaahay uu ka sheegay nabiy llaahi muusa iyo ninkaa isku qolada ahee faistakaaahu ladii min shicati cala ladii min caduwi istikaaadu waa nooc min adducaa wa ducaa lmakruub waa qofka kurbaysan baryadiisa muusena dalabkiisa waa ka jawaabay wamaa kaana limuusa liyastajiiba lialabin yatadamn amri muxaram hadduu dalabkiisu ducaau gayr ilahi oo shirkiga noqon laha nebi muuse ma yeeleen qaala tacaala wain istansaruukum fi ddiin facalaykum nasr an hadday idinka dalbaan weyaan macnuu nasri gargaar diinta dhexdeeda u gargaara ilaa calaa qowmin baynakum wa baynahum ihaaq wakadalika baryada dadku ay baryayaan ambiyada iyo rususha qaarkood maalinka qiyaame iyagoo hortaagan ina shamsa tadnu yowma alqiyaamati xataa yabluga alcaraqu nisfa aludun fabaynama hum kadalika istagaasuu biaadama uma bimuusa uma bimuxamed sala allahu alay wasalam marka ambiyadaas dee markaa xaaladdaa waa dad nool oo la jooga wey waxaana weydiisanayaana gaar ahaantooda wa awooda waxay weydiisanaya wax kale maa ilahay noo barya bay leeyihi waayo ducada nooca labaad waa ducaaun shirkiyun waa baryo shirki ah baryada haddaba ilaahay cidaan ahayn marka lagu baryo shirkiga noqonaysa maxaa daabid u ah qaacido loo raaco maxaa lagu garanaya le inagaa nidhi baryada ilahay cid la barya waxay uqaybsantaa mid bannaan iyo mid shirkiya soo ma taa shirkiga waa maxay waa aلطلب aladi yatadamanu nisbaةa shayi min khasaais اllahi ilى makhluuq waad qoranaysaa daabit الducاء shirki ducada shirkiga ah daabitkeeda ama qaacidadeeda waa maxay qaacidadeedu waxa weeyaan الطلب والsu'aal waa dalabka iyo baryada alladii yatadamanu kaasoo koobsanaya bmacnaa ay ku guda jirto nisbatu shayin min khasaa'is illaah nisbatu shayin min khasaa'is illaah nisbatu shayin min khasaa'is illaah ilaa makhluuq xayan kana aw meyita nisbat shayin min khasaaئis اllahi ilaa makhluuq xayan kana aw meyita waa su-aasha iyo dalabka koobsanaya ku guda jirto nisbatu shay min khasaais illah waxyaabihii ilaahay ula gaarkaha wax ka mida in loo tiiriyo ilaa makhluuq loo tiiriyo xayan kana aw meyit baryo kastoo ay ka dhex muuqato wax ilaahay uu la gaar yahay in makhluuq loo tiirinayo makhluuqaasi ha noolaada ama ha dhinto jin ku insi doonaya ha noqdo malag iyo nebi waa baryo shirkiga ah. mithaal aynu sheegi doonaa qodobada hoos imanaye tusaale aad markiiba ku fahmi karto iminka wax ilaahay mooyaane cid kale aanay awoodin qofku hadduu makhluuq weydiisto saynu dersiga hore ku sheegnay baryada maxaa ka dhex muuqda maalan makhluuq dhintay ama nool jooga ama maqan baa tidhi ishaafi shifaaga yaa bixiya allah maxaa u daliila nabi llahi ibraahim ilahay muxuu ka sheegay inuu hi waidaa maridtu fahuwa yashfiin nebiguna alayh salatu asalaam muxuu odhan jiray fi ruqya anta shaafi laa shifaaa ilaa shifaauk marka wuxuu ilaahay la gaar yahay soo ma ayib marka makhluuq buu shifaa weydiistay ducadaas maxay noqonaysaa ayib shirki maxay shirki u noqonaysaa maxaa ducada ka dhex muuqda lanna hada ducaa yatadaman nisbata shayin min khasaa'is illah waxa ilaahay khasaa'istiisii ka mida oo ah inuu kelidii u wax shaafiyo ayaa loo tiiriyey ilaa makhluuq oo laleeyahay adaa wax shaafiye ishaafi soo waadix maaha ayib marka kul sورة dلت عalى أن الدuعاء المkخلوq يتضmن نسبة شhayءi min khasائص الlah ilى المkخلوq fahuwa duعاء shirki tusaale kaste oo ay ka dhex muuqato in baryada makhluuqa la baryaya kuu doonayaba ha noqdee ay koobsanayso wax ka mida waxyaabihii ilaahay uu la gaarka ahaa in makhluuq loo tiirinayo baryadaasi waa shirki wa taxtahu suwar haddaba baryooyinka shirkigaay ee qaacidadaa hoos imanayaa tusaalayaal badan bay leeyihin waan dul maraya tusaalaha koobaad an yakuna maca ducaaءi اmakhluuq alictiqaad banahu mutaصif bصifaat الrububiya an yakuna maca ducaaءi اmakhluuq alictiqaad bianahu mutaصif bصifaat الrububiya in baryada makhluuqa la baryayo ay la socoto in la aaminsan yahay makhluuqaasi sifaatkii rabi wax ka mida inuu ku sifaysan yahi tusaale yaa u keeni kara ayib kan yactaqid anahu mutaصif bاlcilmi bاlgeyb haddii makhluuqa markuu baryayo ay la socoto inuu aaminsan yahay makhluuqaasi heybka inuu ogyahy iyo waxa maqan baryadaasi maxay noqonaysaa shirk waayo alcilmu bilgeyb min khasaais illahi miyaan ahayn walilahi geyb الsamaawaati walard caalim اlgeybi falaa yudhiru calى geybi axada ila man irtadaa min rasuul oo tusaale wuxuu baryayaa haayib qof maqan oo fii xukmi xaadirna aan ahayn sheekh jigjiga joogu baryaya ama diri dhaba ama yeman ama maka maxaa ka dhex muuqda baryadiisa anahu yactaqid anahu yaclam اlgeyb oo cid kastoo meel ka hadasha inuu maqlayo samcigiisu ka samci illaahi uu yahay oo uu og yahay cid kasta oo meel uga dhawaaqda oo gurmad ka soo weydiisata soo ma hadduu aaminsan yahay inaanu maqlahayn miyuu baryila hadduu aaminsan yahay eybka inaanu ogeyn miyuu baryila muu baryeen marka ictiqaadkaasaa la socda waxaa ka mida ah ducaa asnaam alatii curifat bicibaadatiha min duuni illah sanam buu baryey ka mida ah asnaamta lagu yaqaan in la caabudo buuda sanam dee casrigan jira waxaa caabudo qoladan buudiyiinta la dhahde wathaniyiinta jabaniiskaiybaa u badan iyo taylan iyo jiniiska iyo xaggaasi ku badan dee buuda waa sanamkii yaalay meesha la dhahdo afghanistan berigii daalibaan ay afghanistan haysatee hore burburintiisa laysku haystay markaa nin baa buuda buu beriyey wax kale u eegi mayno muxuu ah ictiqaadsan yahay waxa uma eegayno waxaanu weydiistay wuxuu yahay waayo waxani waa sanam in la caabudo la yaqaan marka haddii qofka baryaya ele buudo waxaa isiin buudow bilaa quraac baan saa ka ahaye waa ducadiisu waa ducaa shirkiah saddex an yaqaca ducaa calaa wajhi cibaada inuu ducadu qaab cibaado inuu u dhaco bxayu yatasifu addaaci bighaayati dulli walkhuduuc lilmakhluuq oo cibaadadu maxay ahayd markaynu cibaadada qeexayne kitaabkan maxaynu nidhi ya maya alcibaada imtihaalu awaamir illahi wa nawaahi maxabatan wa tacdiima ama bighaayat alxubi walkhuduuc soo ma waa in Eh, ilahay amarkiisa taas waa cibaada ilahay la caabudo in ilahay amarkiisa la qaato wuxuu naahiyeyna laga hado iyadoo taa ay la socoto in jacaylka ilaahay loo qabo iyo isu duleynta ilahay laisu duleynayo yani halka ugu sareysa laga gaadhay soo saa ma idan cibaada waxay cibaado ku noqoto arkaanteedaba ah aul altadalul walkhuduuc walmaxaba soo ma marka haddii beryadiisii ay sifaadkaasi ka dhex muuqdaan oo mid dhintay buu isu duleynaya tusaalahaan ama mid nool ayuu gaayat alkhuduuc watadallul buu ku baryaya tusaalahaan dhulkuu jiifsanaya markuu baryayo kanoo taagan markaasuu eh, ciidda waxa weeyaan eh, madaxa saaraya markaasuu baryaya gaayat alkhuduuc watadallul baa ka muuqda soo maa baryadiis ka dhex muuqda wuxuu weydiisanaya wuxuu doonayaba ha noqdo lakiin mar haddii cibaadada ala wji ah, ducaadu mar haddii calaa wajhi cibaada u dhacdo oo bigaayat اlkhuduuci wاtadalul wاlmaxaba ay noqoto maxay noqonaysaa shirki waayo sifaatkii ficilku cibaadada ku noqonayeybaa ayaa ka dhex muuqda sooma ayib waxaa ka mida suwarka an yaطluba min almakhluuq ma laa yaqdiru calayh ila اllah taa horeynu sheegnay sooma an yaluba min almakhluuq maa laa yaqdiru caley illa inuu makhluuqa weydiisto wax ilahay mooyaane cid kale aanay karin yaa tusaale u keenaya ka inzaali lmaar sa roob inuu keeno roobka yaa keena la gaara roob keenista ficilkaa ilaahay subxana watacaala marka ilahay cid aanay markuu weydiisto miyaanu khasaaistii cid kala siin bal isku xidh tacriifkii shirkiga iyo tacriifka baryada shirkiga ah way is imanayaan tacriifka shirkigu soo mu ahayn jaclu shayin min khasaais illahi wa xuquuqihi ligayri dee yaa calaa kuli shay qadiira wax kasta yaa awooda haddii baryadaadii ay ka dhex muuqato ilaahay cid aan ahayn ad leedahay wax walba wuu awooda soo shirkigii maaha tacriifkiisa soo baratay marka an yaluba min almakhluuq ma laa yaqdiru caleyh ila allah kainzaali اlmaطr wa shifaaءi اlmarضى wa ixyaaءi اlmowta wغayru dalika min alumuur alati laa yaqdiru calayha ila اllah walaa fara fi dalika bayna ducaai alxayi walmeyit mar hadduu shaygani yahay shay ilaahay inuu awoodo farqi uma dhexeeyo mid nool inaad ka barid iyo mid dhinta inaad ka barido labaduba waa shirki ki aad ka baridaba dee sifadii ilaahay baad u yeeshay sooma waay ka lixaad u dambeeya waa ducaa اlamwaat wاlghaa'ibiin waa dad dhintay qofku inuu baryo wuxuu weydiisanaya wuxuu doonaya nool doonaya idhaahdo in yaroo milixa isiiyo raashinka aan ku dhanaansado ama ruuc sankoro aan ayib ama shifaa ha weydiista iyo roob kuwa dhintay iyo kuwa maqan waxaan doonaya inaad ii sababaysaan haddaba limaada kaana ducaaء اlamwaat wاlghaa'ibiina shirkan qaacidadiina ha ilaabin qaacidadu maxay ahayd aلطalb aladi yatadaman nisbaة shayءi min khasaais اllahi ilaa makhluuq xayan kaana meyita ducadu goorta shirki noqonaysa goormaha waa dalab iyo baryo kasta oo koobsanaysa wax khasaaistii ilaahay ka mida in loo leexiyo ama loo nisbeeyo makhluuq soo saamay hayn ayib sababeeya haddaba ducaau lamwaat walghaa'ibiin maxay shirki ku noqotay haye maxaa dhacay dee qoladiina galbeedka galbeed oo maxaa damcdeen ya dersiga hore waynu ku sheegnay la socda dadka dhintay iyo kuwa maqan ee xukmu lxaadiriinna aan ahayn kuwa kula joogan aan la xukum ahayn baryadoodu maxay shirki ku noqotay sababeysaa lagaa rabaa masale dee meel saarto haye fadal anta mineyn istaag xaggeed ka timi ree hargeysaati xaafada deganta cabaya isxaafad ban an isxignaay haye haye wad a yana muu baryin xata اctaqad ictiqaaday kaa maqani inuu geybka ogi soo ma ilaa haddii kale ma qof waalanba cid inaanay ogeynba oo aanay maqlaynba o aaminsay miyuu baryila dee qaarkoodna waabay tasriixinayaan oo anigii darsiga hore idinku sheegay sheeka sheekha yaga meel kasta oo looga dhawaaqo wuu maqlayaa buu kuleeyay waa inuu ogi dee in la ictiqaado makhluuq eybka inuu ogya xukumkeedu waa maxay maana shirki ahayn walcilmu bilgeyb miyaanu min khasaais illaahi ahayn wuxuu ilahay ula gaarka aha wuxuu ilaahay la gaar yahay cidaan ilaahay ahayn in la siiyo loo tiiriya anam xukunkeed muxuu ah aana shirki ahayn xaqiiqada shirki uga saase marka aladii yadcu اlamwaat wاlghaa'ibiin yactaqid anahum yaclamuuna algeyb ko haye mu dhamaystiri ninka uu iska fadhiistay ana xataa fadhiiso odhan haye fadl haye haye haye ha لأnnahu min baabi ducaaءi غayr الlahi fima laa yaqdiru عalayhi ama min baabi ducaaءi غayr الlahi fima laa yaqdiru عalayh waa baryo ilahay cid aan ahayn la baryo laga baryo waxaanu awoodin soo ma almeyit laa yaqdir calى an yansura aw yastajiiba lilaxyaa waa baryo ilaahay cidaanay laga baryey fima laa yaqdiru calayhi bikhusuusi waxaanu isagu kuwa kale hadday doonaya awoodaan waxaanu isagu awoodin baa laga baryey asina baryooyinka shirkiga kamid ahayd soo ma marka kuwa dhintay maxaa u daliila inaanay awoodin inay addunyada wax ka qabtaan haye fadl barak اllah fi aye صaxiix waxaa u daliila xadiidka muslim wariyey ida maata bn aadam inqaطc camalu ila min halaaث adoo u fiirso halkuu daliil uga yihi fadhiiso barak اllahu dadkan dhintay la baryayo le waxbay noo tarayaan soo ajar kamay heleen dadkan wax loo taraa miyaana camal fiicanayn o ajar laga helo ya de markaama waxaad leedihin qofkii dhintay baa ajar shaqaysanaya soo ka nebigu le alayh isalaatu wasalaam mar hadduu dhinto wax dambe oo uu qaban karaa ma jirto ajar looga qoraya marka laba midkoodun bay noqonaysaa inaad tidhaahdaan wuu qaban karaaye laakiin ajar looga qori maayo isagoo dad dhibaataysan u gargaaray qaar qarqoomiye badda ka soo saaray qaar dabay ku dhex jireen ka dhuftay qaar gaajaysnaa cunto siiyey acmaashaas saalixa waxba looga qori maayo marka nusuustii dee tilmaamaysay qofka dadka caawiye wallahu fii cawni cabdi ma kaana cabdu fii cawni akhiih iyo ajarka laga heliya waxaaso dhan ayaad markaa beenisay haddaad tidhaahdaan maya waa loo qorayaana waxaad beenisay xadiidka uu nebigu leeyahy qofku mar hadduu dhinto camal dambe oo ilaahay u dhoweeyo uu samayn karaa ma jiro khalaas inqaaca camalu wixii hore uu qabtay dee sii socda raadkiisu sii nool yahay unbuu xadiidku ka soo reebay waaya weji saddexaad oo ducaa amwaat wاlghaa'ibiin ay shirka ku noqonayso aye waad istaageysa lannu yactaqid anahum yasmacuunahu wuxuu aaminay markuu kuwaa maqan ama dhintay baryaya inay maqlayaan oo meel kasta ay wax ka maqlaan sooma fadhiiso baark allahu fik sifada ayaa la gaara samaacu kuli sawt bacud aw qarub fi siri aw fi lcalaaniya yaa la gaara allah subxaana wa tacaala sifa ilahay uu la gaariyey makhluuq kaste maqalkiisu uu xadidayay soo ma de marka hada طalb yatadaman nisbata shayi min khasaa'is اllahi ilى اlmakhluuq soo maaha wakulu طalbi yatadamanu nisbata shayi min khasaa'is اllahi ilى اlmakhluuq fahuwa ducaaء shirkiy waadix soo ma ayib marka ta hore xadiidka intaanan ka bixin xadiidku wuxuu tilmaamaya dadkii dhintay addunyada inaana tasaruf ku lahayn soo ma waaqacana way ka muuqata ninku markuu dhinto tasarufkii adduunyada uu ku lahaa wuu go-ay oo xaaskiisii guurkii udhexeeyey halkaasuu ku dhammaaday xoolihiisii markay naftu ka baxday bay khalaas lahaanshihiisa ka wareegeen wuxuu qaban jiray waa kan hadduu madax ahaa madaxtinimadii cid kalea loo magacaabaya markuu dhintay madaxweynihii somalilan maxamed xaaji ibraahim cigaal lama odho waa fiican buu ahaayoo weliye qabrigu inaga soo xukumaya ku-xigeenkiisii oo madaxweyne daahir riyaalaha baa loo cumaamaday haddii qof dhintay oo hawshiisii iska sii wadanaya maxaa keenay cid kale nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu dhintay saxaabadu miyay yidhaahdeen waa nebigii ilaahay oo xataa ah, dhimashaxayaatu alambiya fi lbarzakh xayaatu saa'ir innaas way ka duwantay marka halkaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam arrimaheenna o dhan uu xalinaya isagoo dhinto markuu doono uu inoo imanaya sida kuwan suufiyadu yidhahdaan nebigii baa yimi oo mawlidka akhriya oo kuwa idhahdo marxaban marxaban binuuri ilcayd nebiga calayhi salaatu wasalaam in weli laba aasin bay khilaaf u yimi yaa muslimiinta amiir u noqonaya nebigu calayhi salaatu wasalaam qun yar maryihii lagu daday intuu iska qaaday mu odrhan abubakar baa noqonaya ama hebel baa noqonaya maxaad soo haysataan yacnaa shaqadii nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu noolaa uu hayey ee adduunyadan uu ka hayey dhimashadiisa ma ku gooday mise kumay goyn way ku gooday soo ma dada kalena waa saasoo kale wey qofka markaa qof dhintay baryaya wuxuu aaminsan yahay isagoo dhintay haddana inuu tasarufkii adduunyada uu ku lahaa weli uu sii socdo taasina waa takdiib lilnusuus wa mukhaalafa lilwaaqic adiladiina waa la beeniyey sida xadiidka idaa maata bni aadam inqaطca camalu ila min halaaث waaqiciina waa wa arrin lagu khilaafay wey wixii dadku dee ay ay arkayeen ayib qof isagii lagu tukanayo meydkiisi oo waar meydka ku tukada nebi maxamed alayh isalatu salam waa lagu tukaday oo qof kasta oo saalixo ummadan dee kamid ah waa lagu tukadaa soo ma tukashada macnaheedu waa maxay idaa salaytum cala almayit faahlisuu lahu fi ducaa waa in ilaahay loo baryo maqsuudka salaadda laga leeyahy soo ma meella mee shareecadu ku tihi barya waktigoodii nebiye ka horreeye oo dhintay baa jiray dad saalixiina ummaddan qeybteedii hore min asaxaabati wataabiciin wa atbaaci taabiciina qof qof dhintay baryey oo meel laba lagu sheegay ma jiro ma kaanuu yadcuuna alaxyaa markay abaartu dhacday cumar ibnu khaaab radi allahu canhu nebiga calayh isalatu salaam oo dhintay muu odhan ilaahay roob noo weydii deetana sida kuwan imika mushrikiinta kumuu magacaabin tawasul cabaas ibnu cabdilmualib buu ihi ilaahay noo bari muxuu uga leexday nebiga caleyh isalaatu wasalaam qofku isagoo dhintay hadduu hawshii sidii usii wadayo markuu noolaa isagoo mimberga ku taagan soo umuu iman nin reermiyi umuu odhan halakat ilamwaal wajaaca alciyaal wanqaacat isubul fadcu llaha yasqiina ilaahay noo bari ilaahay rooba noo keenay markuu nabigu dhintay alayhi salaatu wasalaam hawshaa miya halkii laga sii waday oo nebiga lalahaa roob noo keen in la idhahdo iska daaya ilaahay roob nooga bari xataa lama lahayn waa laga leexay mucaawiyana radi allahu canhu nin kale ayuu yihi ilaahay subxana wa tacaala aswad ayuu yihi ilaahay noo bari ciddii dee wanaag lagu tuhmeeyey ee la rajeynaya inu ducada ilahay ka aqbalo waadix ma markuu nebigu noolaa nebigaanu calayhi salaatu wasalaam ku tawasuli jirna buui cumar ibn khaaab macnaheedu iyo dee tawasulka inabigay ku tawasuli jireen muxuu ahaa ma iyagoo meelaha ku ducaysanay odhan jireen ilaahay ow jaaha nebiga iyo magiciisa iyo sharaftiisaan kugu barinay maya taa wax daliilo looma hayo waxa daliilka loo hayo waa inay toos u odhan jireen ilaahay noo bari fadcu laha yasqiina tawasulku waa kaas atawasul biducaai rajuli asaalix alxay alxaadir markuu markaa rasuulka ilaahay markuu dhintay cabaas ibn cabdilmualib oo adaa rasuulka adeerkiye kaco ilahay roob noo weydii so war cad maha waay qala raximah اllahu tacala wdaliil اlkhawfi qowluhu tacaalى walaa takhaafuuhum wakhaafuuni in kuntum muminiin waa cibaadada labaad oo cibaadatu ducaa ducaa lmasala ah ayaa inoo dhamaatay waa cibaadada labaad cibaadaadkan dhowr iyo tobanka halkan uu ku sheegay wuxu uhi wadaliilu lkhawfi waxaa u daliila baquhu inuu cibaadey wadaliilu kowni lkhawfi cibaada qowluhu tacaala way ilah uhi falaa takhaafuu maka baqina wakhaafuuni aniga iga baqa in kuntum haddaad tihiin mu'miniin macna waxa weeye addaliilu calى ana alkhawfa min alcibaadaat waxaa u daliila baquhu inuu cibaadaadka ka mid yahay alati laa yajuusu sarfuha ligayr illah oo aanay banaanayn ilahay cid aan ahayn in loo leexiya waa aayaddan wajhu dilaalat اlaayati calى ana alkhawfa cibaada min wajhayn aayaddu baquhu inuu cibaado yahay laba dhinac bay naga tus alwajh اlأwl ma fiiha min nahyi اllaahi can اlkhawfi can gayrih wa amrihi bilkhawfi minhu waxa aayadda ku jiro a ilaahay inuu nahiyuu reebay cid aan isagaan in laga baqo wa amrihi bilkhawfi minhu wa amrayna in isaga un laga baqo ilaahay wuxuu yihi falaa takhaafuun waa nahyigii kaas ka baqanina wakhaafuunina waa amarkii kulu maa kul ma yuxib llah wayardaahu min alaqwaali walafcaal soo ma ahayn dee amarka ilaahay sheega o amre muxuu tusinaya cala ana hada shaya maxbuubu lilah ilahay inuu jecel yahay buu tusinaya wejiga labaad waa maa fiiha min tacliiq illaahi aliimaana bilkhowf ilaahay muxuu isku xidhay baqaha ilaahay laga baqo iyo iimaanka oo ilaahay wuxu uhi wakhaafuuni aniga iga baqa in kuntum mu'miniin وcalq اllah اliman bاlkhوf kul ma calaqa اllah bih اliman fahuwa cibaada wax kastoo ilaahay iimaanka uu ku xidhay uhi haddaad muumin tahay saa samey haddaad muuminiintihin sidaa yeela waa cibaado wallahu jacala اliimaana fi hadi اlaaya mashruuطa bاlkhowf ilaahay wuxuu ka dhigay aayaddan dhexdeeda iimaankii wuxuu shardi uga dhigay baqaar macnaheedu waa maxay man lam yati bihi ay bilkhawf lam yati biliimaan alwaajib qofka baqaba aanu qalbigiisa ku jirin ilahay uu ka baqaya iimaankii waajibka ku ahaa lamu iman walihaada inagii sheegnay arkaanta cibaadadu inay yihiin khawfka iyo rajaaga marka haddii qofka khawfkiiba ka maqan yahay qof muumina maba oo qalbigiisa khawfba aanu ku jirin mid yare mid badani toon ibn اlqayim wuxu uhi waqad amara allahu subxanahu biاlkhawfi minhu fi qowli falaa takhaafuun wakhaafuun in kuntum muminiin fajacala alkhawfa minhu sharطa fi taxqiiq اliimaan ilahay baqaha isaga laga baqo iimaanka xaqiijintiisa ayuu shardi uga dhigay marka aayaddan inoogu filan aayado kalena waa jiraane inoogu filan in alkhawfu min allahi inuu yahay cibaado baqaa ilahay laga baqaa haddaba waxa isweydiin leh hal ilkhawfu cibaadaة maxda am ficlu muxtamil min jinsi afcaal muxtamila baquhu ma cibaado barax tiran ba sida salaad oo kale oo cid kastoo laga baqo iyo si kastoo looga baqaba waa la caabuday bay noqonaysa haddii ilaahay laga baqana waa la caabuday haddii ilahay cid aan ahayn laga baqana waa la caabudo waa shirki dad libaaxa ka baqato ama maska ka baqato waad caabuday waa shirki miyay noqonaysa mise khawfku wuxuu ka mid yahay afcaasha muxtamilka ah xaaladana cibaado noqda xaaladana aan cibaado ahayn oo qeybuu leeya iyo aqsaam jawaabtu waxay tahay khawfku qaybe ayuu leeyahay mar walba cibaado maaha alkhawf alcibaadi altawxiid aliimaani baa jira baqaha cibaadada ah ee tawxiidka ah ee iimaanka ah wa alkhawfu min allah calى wajhi الtacabudi wاtadaluli wاlkhuduuci wاlmaxaba baqaha ilaahay laga baqo iyada oo sida looga baqaya ay tahay qaab cibaadeysi iyo isduleyn iyo khuduuc iyo maxaba ay ku jirto oo qofku ilaahay subxana watacaala cadamadiisa iyo haybadiisa uu qalbigiisa kusoo xaadirinayo qofka ilaahay uga baqa sida libaax oo kale ama cadowgiisa oo kale baqa cibaada maaha kaas baqaha ilaahay laga baqaa goormuu cibaado noqonaya dee markay arkaantu cibaadadu ku jirto tadalul iyo khuduuc iyo maxaba iyo ay la socdaan marka alkhawfu alcibaadi tawxiidi wa min allah baqaha ilaahay laga baqo calaa wajhi tadaluli walkhuduuci walmaxaba nooca labaad ee khawfku waa alkhawf shirki oo khawfka shirkiga ah khawfku goormuu shirki noqonaya waa alkhawfu almuqtarin bالtacdiimi wاlkhuduuci wاlmaxaba waa baqaha ay la soco makhluuq laga baqo alkhawfu min makhluuq almuqtarinu bالtacdiimi wاlkhuduuci wاlmaxaba oo inaad makhluuq ka baqato baqaha maxaa la socda sifadu cibaado ku noqonayay oo inaad ukhuduucdo oo aada weyneyneyso oo aada jeceshahay kalkhawfi min sanamin aw mayitin sida sanam inaad ka baqato khuduucan wa tadalulan wa maxabatan ama mid dhintay inaad ka baqato watakaafu an yusiibaka bimakruuh bimashii'atihi wa waxaad ka baqanaysaa sanamka ama kaa dhintay inuu dhibaato ku gaadhsiiyo oo doonistiisa iyo awooddiisa dhibaato uu kugu gaadhsiiyo marka alkhawfu min gayr illah yakunu shirkan fi xaalaat baqaa ilaahay cid aanay laga baqaa xaaladuu shirki noqda alxaalaة اlأulى ida اqtarana bاltadaluli wاlkhuduuci wاlmaxaba alkhawfu min gayr illah yakunu shirka fi xaalaat alxaalaة اlأulى waa maxay ida اqtarana bاlmaxabati bاlkhuduuci wاlmaxabati wاtadalul sida doonta u kala horeysay ida اqtarana bاlkhuduuci wاtadaluli wاlmaxaba haddii baqaha uu la xidhiidho wixii dee cibaado ka dhigi jiray ficilka ficilku muxuu cibaado ku noqda maxaba iyo khuduuc iyo tadalul inuu la socdo soo ma marka baqaha cid aan ilahay inaad ka baqatay ida اqtarana bاlkhuduuci wاtadalul wاlmaxaba waa shirki soo ma waana baqaha ilaahay uu yihi muminiintu ilahay un bay kaga baqaan ilahay subxana wa tacaala uu yihi wlam ykشha ilا اllah inama yacmuru masaajid اllahi man amana biاllahi wاlyowm اlآkhir وaqama الصalaaةa وaata الزakata walam yaksha ilا اllah ilahay cid aan ahayn kama baqaan maba baqdaan ba macnaheedu maya waxaa loo jeedaa khawfa cibaada baqihii cibaadada noqonayay oo alkhawf اlmuqtarinu bالtadaluli wاlkhuduuci wاlmaxaba kaa ilahay un bay kaga baqaan cid aan ilahayn kagama baqaan oo aayadda macnaheedu maaha cid aan ilaahaynba kama baqaan ee baqaha cibaadada ayaa cid aan ilaahayn aanay kaga baqin walihada buri ibnu caiya yuriidu khashyaة الtacdiim wاlcibaada wالطaaca baqahan la leeyahy ilahay un bay u gaar yeelan cid kale kama baqaanba baqo oo dhan maahay waa baqaha cibaadada ah oo almuqtarinu bاlkhuduuci wالtadaluli wاlmaxaba xaaladda labaad alkhawfu min gayr اllahi uu shirki noqdo ida khaafa min almakhluuqi kama yakhaafu اllah aw ashad oo hadduu makhluuqa sida ilaahay oo kale uga baqo oo khawfuhu min allah wa khawfuhu min almakhluuq baa siman si siman buu uga wada baqaya ilah iyo makhluuqa ama khawfu min almakhluuq baa ashaddu min khawfihi min allah ama baqaha uu makhluuqa ka baqanayaaba kaba daran oo kaba sareeya baqaha ilahay uu ka baqayo kaasina waa shirki shekh islam ibnu taymiya wuxu uhi faman sawa faman sawى bayna alkhaaliqi wاlmakhluuq fi اlxubi lahu aw اlkhawfi minhu wاlrajaai lahu fahuwa mushrikun qofka khaaliq iyo makhluuqa ku sima maxabada isku si u jeclaada ama khawfka ku sima ama rajada ku sima fahuwa mushriku xaaladda saddexaad idaa khaafa min makhluuqin an yusiibahu bimashiiatih bianwaaci lmasaa'ib ida khaafa min makhluuq an yusiibahu bimashiiatih bianwaci lmasaa'ib makhluuq buu ka baqaya oo wuxuu isleeyahay makhluuqani wuxuu doonaabuu ku gaadhsiinaya aw yamnacuhu anwaaca nicam ama nicmooyinku kaa hor istaagayaabuu isleeyahy min ayri asbaabin daahira asbaab muuqata oo makhluuqaasi uu dhib ku gaadhsiin karaana ma jirto tusaalan ku siinaya qof baa buur buu ka baqaya halkaa iska joogta wuxuu aaminsanyay buurtaasi dhibkay doontay inay u geysan karto oo buurtaasi ay xanuun ku ridi karto sabab ay buurtu xanuun ugu ridi kartaa may muuqata ama buurtaasi inay nicmo ka celin karto roobkaba ay ka celinayso ama caafimaad soo socday ina hor istaagayso noqo ay odhanayso ama geed buu ka baqaya ama dhagax ayuu ka baqaya sanam buu ka baqayaa sanamku sabab muuqato oo qofka uu dhib ugu geysan karo ama nicmo uu kaga hor istaagi karaa ma jirto ma jirto ama qabri buu ka baqaya qofkaa dhintay halkaa lagu xabaale laga yaabo inuu baabaayo cajbu danabkii mooyaane wax kaleba aanay ka hadhin buu ka baqaya is leeyahay haddaad siyaaradiisa dhigi weydo roob ku celin doonaa ama xoolahaagu waraabo ku noqon doona kua de awliyadu waraabay iska dhigtaayoo xoolaha siyaaradooda laga bixin waayo usoo dhacaao neefkoodun bay qaataan kuma tacadiyaane neefkoodun bay qaataan oo neefka yaa siiyey sakaa qofka lagu waajibiye siyaaro goormaa lagu waajibiye qofka ama kaa dhintay buu ka baqayaa inuu nicmo ka hor istaago wuxuu leeya roobkuba inoo di'i maayo haddaynan siyaarada sheekh hebel dhigin marka qodobkan waa muhim waa khowfka culimadu khawfu sir yidhaahdaan oo asbaab uu wax kugu yeelayn karo ama nicmo ilaahay uu kaaga celin karo muuqataa iyadoo aanay jirin ayaad haddana ka baqaysa ad aaminsan tahay markuu doono inuu dhib kuu geysan karo ama markuu doono wanaag iyo nicmo ilahay inuu kaa celin karo ida khaafa min makhluuqin an yusiibu bimashiiati bianwac lmasaaib aw yamnachu anwac nicam min gayri asbaabin daahira walaa shayin yumkinu ixtiraazu minhu asbaab muuqata iyo wax dee layska ilaaliyo oo muuqda iyadoo aanu jirin kalkhawfi min alasnaam wahiya jamaadaat aw min almowta aladiina laa yamlikuuna lianfusihim nafca walaa dara walihaada mushrikiintu asnaamtay ka baqi jireen asnaamtu sabab ay wax ku yeelayn karaana iyadoo aanay muuqan waxay aaminsaneen de inay sira leeyihiin siro ku duugani inay jiraan oo ay cid wax ku yeelayn karaan sida kuwa maanta qubuuraha caabudaabay u aaminsan yihin dadkan xabaalaha ku aasan inay sira leeyihin dadka wax ku yeelayn karaan tusaalayaasha waxaa ka mid a xadiidka imaam axmed iyo abu daawud ay wariyeen ibnu cabaas wuxuu yihi damaam ibnu thaclaba waa ninkii nebiga alayh الsalaatu wasalaam u yimi ayaa qaala liqowmi lama jaءuu muslima markuu nebiga u yimi wuu islaamay kadib isagoo muslimu ku noqday qoladoodii reerkoodiibuu ku noqday meeshii ay deganaayeen markaasaa wuxuu ku uhi bi'sat laata wاlcuza laata iyo cuza way xumaan bateen wax xun weeyaan buu ku uhi waana asnaamta caabudayeen mogta qaaluu mahyaa damaam ay uskut war damaamo aamus war afka qabta ninka ittaqi lbaras wattaqi ljunuun wattaqi ljudaam war lafahaaga uga tul baras yanaa sanamkaad caaysa baras buu kugu ridaya juudaamka xanuunka la dhaha xubnaha googooyadaadiyuu kugu ridaya war waad waalan doontaa tabta idhahdaan haddaad tidhaahdo sheekh halkaa ku aasan aad ku siyaarataan aad ku meeraysataan wax allaale iyo wuxuu tari karo iyo cid wax yeeli karo ah, waa ninka afka qabtami aanu tol lahayn baa lagu odhanaya wuu waalan doonaa awliyadu afka haddii lala galo way waashaa dadka dabeetana qaala weylakum inahumaa laa taduraani walaa tanfacaan <laughs> wuxuu ihi waroogiine halaagiine wax cidna waxba geysan karaan cidna waxma tari karaan saasuu yihi markaa soomaalkas inay aaminsanaayeen inay ka baqayeen asnaamta khawfa sir ayib qur-aankana de waa ta lagu sheegay ilahi subxana wa tacaala aayado badan buu ku sheegay inay sidaa uga baqayeen nabi llahi ibraahim way ku asnaamtooday ku baqageliyeen oo haddaad ka hor timaaddo waxbay ku yeeli doonaan bay yidhahdeen marka waa ka ilaahay inoo sheegay inuu yihi walaa akhaafu ma tushrikuuna bihi ilaa an yashaaa allahu rabbii shaya wasica rabbii kula shayin cilma falaa tadakaruun wakayfa akhaafu ma ashraktum walaa takhaafuuna anakum ashraktum biاllahi ma lam yunazil bihi calaykum sulطaana waa ka ilaahay yihi nabiy llaahi huud maxay ku yidhaahdeen asnaamta yadaasi way ku derderi haddaad deyn weydo in naqulu ilaa ctaraaka bacdu aalihatina bisu naamtayadaa dhibaato kuu geysatay ninkaagana oo ku dardartay qaala inii ushhid اllah washhadu anii bariun mima tushrikuun nabiylahi kadalika ilahi wuxu ui wayukhawifuunaka bladiina min duuni kuwa ay caabudayaan bay kugu baqagelinayaan waa sida uu yahay waaqica cubaad اlqubuur alyowm oo dadka saalixiinta tawxiidka ugu baaqaya shirkiga ka waaninaya dadkaa dhintay bay ku baqageliyaan sida ilaahay uga baqaan si ka daran bay uga baqaan oo macaasi ayay sameeyaan laakiin markay qabriga dul tagaan halkaa kuma samayn karaan marka miyaana taasi daliil u ahayn inuu qofka meesha ku aasan uga baqaya siduu ilaahay uga baqaya si ka daran waay khawfka nooca saddexaad waa alkhawf almuxaram wa alkhawf aladi yaxmil اlcabda calى tarki waajibin aw ficli muxaram wa alkhawf aladi yaxmil اlcabda calى tarki waajibin aw ficli muxaram waa baqo kastoo qofka ku kelifa in wax waajib ku ah u ka tago ama wax xaaraana inuu sameeyo min gayri ikraah iyadoo khasbitaan la khasbay aanu jirin waana ka ilaahay muminiinta uu ka waaniy u yihi inama dalikum shayطaan yukhawifu awliyaa falaa takhaafuun khaafuun in kuntum muminiin nebiguna uhi laa ymnacana axadakum makhaafat الnaasi an yatakalama bاlxaqi ida ra'aahu aw calimahu midkiin baqaha dadka uu ka baqayaa yaanu u diidin xaqa inuu ku hadlo markuu xaqa arko ama uu cilmi u yeesho abu saciid baa wariyey kalkhawf aladi yamnacuka min alamri bimacruf nahy can lmunkar dadkii wanaagga fari kari maysidba xumaantana kama reebi karaysidba khawfan minhu baqaad ka baqaysa awgeed kaasi waa khawf muxarama weeye laa yamnacana rajula haybat الnaas an yaquula bxaqin ida calimahu aw shahidahu aw samicahu haybadays dadka uu ka haybadaysanayaa midkii u diidin xaqa inuu ku hadlo hadduu xaqa ogaado ama arko sida dee maraggi inuu furo kale wey ama uu maqlo khawf muxarama culimada qaarkood waa macsiy bay idhaahdaan culimada qaarkoodna waa shirki asqara bay idhahdaan sida cabdiraxmaan ibn xasan oo kale nooc afraad waa alkhawf aljibili waa khawfka firiga ah alkhawf alfirina waa la dha abiicina waa la dha waa baqa ilaahay dadka ku beeray oo noolo oo dhan ilahay wuxuu ku beeray inuu ka baqo cidda dhibaysa xikmad ilaah u weyn baana ku jirta haddaanad waxba ka baqdeen ka waran insaanku haddaanu waxba ka baqeen beri horu halaagsami laha baqaha ilaahay uu ku beeray buu ilaahay ku ilaaliyay haddaan waxba ka baqahayn kaymaha libaaxiyada halistee dadqaadki joogaan baad iska geli lahayd masasku meeshay ku urursan yihin baad iska dhex seexan lahayd dabkaad iska dhex mari lahayd baddaa weynee mawjadaha iyo hirarka waaweyn le baad iska dhex geli lahayd ilaahay baqahaa uu kugu beeray uu kugu ilaaliyey nooloo dhanna waa sidaas waa kuwa xooluu dee markay dacwada arkaan didaya ugaadhu markay qof aragto dad la aragyaaba dhib la arag taw bay odhanaysa si nooca nooluhu u baaqi noqdo bae uu cadowgiisii cidda dhibaysa ka baqu ilaahay ku beeray hada min xikmat illah bal min raxmat illah dad waxba ka baqdeen beri horad halaagsami lahay marka baqaha noocaas waa baqaha laga baqo alkhawfu min shayin aahirin yaqdiru calaa ma takhaafu minh alkhawfu min shayin aahirin waxaad ka baqanaysaa wax muuqda awhaam iyo waxaan jirin iyo khiyaaliyaad ka baqi maysa wax muuqdaad ka baqaysa libaaxa halkaa jooga dabkaa kuu muuqda biyaha lagu qarqoomayo maska ninkaa waalan qoriga sita ama waranka sita ama dhagaxa weyn sitee halkaa masaajidka hortiisa marayaad ka baqaysa bishay daahir baad ka baqaysa oo yaqdiru calaa maa takhaafu min waxaanaad uga baqaysana waa awoodaa libaaxani de wuu ku cuni karaa dabkani de inuu ku gubuu awoodaa biyahan inay ku qarqiyaan bay awoodaan qofka waalan la dhagaxan uu kugu dhufan karaa meerood gaarigayga iminka eeg daaqada dusheeda nabar intaa leeg baa ku yaal nin waalan baa dhardhaar ku dhuftay markaasoo nin waala markuu halkaas soo maro in uga baqaan kala cararo sooma yaqdiru calaa maa takhaafu minhu waxaanaad uga baqaysana wuu awoodaa kaa maxaa la idhaahdaa alkhawfu alطabiici ama alfiri kaa ilahay dada ku beeray oo alkhawfu min shayin ظaahirin yaqdiru calaa maa takhaafu minhu waxaanad uga baqaysa wuu awoodaa baqahaasi qofna laguma canaanan karo lama odhan karo maxaad la dabka maxaad uga baqaysaa iska dhex mar laguma odhan karo lagugumana dhaleecayn karo idaa wujidat asbaabu haddii asbaabtiisi dee muuqato waayo min jumlat alkharaa'is waxyaaba dadka ilaahay ku beeray buu ka mid yahay ilahay qur-aankiisa dad muuminiin oo saalixiina buu sheegay baqaa inay ku sifoobeen nabi lahi muuse ilahay muxuu hi faasbaxa fi lmadiinati khaaifan yataraqa walahum calaya danbu faakhaafu an yaqtuluun nimankaa dembi baan ka galay oo inay idilaan baan ka baqaya macnaa nin baan ka dilay markaa sababta awgeed baan uga baqaya nabiy llaahi yacquub markay yidhaahdeenna raaci yuusuf muxuu ihi inanii qaala inii layaxzununii an tadhabuu bihi wa akhaafu an yakulahu dib yaygu cunaabaan ka baqaya yaygu waa shay daahira waxaa looga baqayana u geysan kara dadka kadalika nebigu calayhi isalaatu wasalaam cadowga dhibkiisa waa ka baqayey sida anas uu sheegay laqad ukiftu fi llah wamaa yukhaafu axad buuri waxaa lay lay cabsi iyo baqageliyey ilaahay daraaddii iyadoo cid la baqagelinayaa jirin dadko dhami nabada iska haystaan tirmidi baa wariyey markay qoraxdu madoobaatay nebigu calayh isalaatu wasalaam aada buu u baqay wakhasafat ishamsu faqaama الnabiyu fazican yaksha an takuna saaca isagoo argagaxsan oo ka baqaya inay qiyaamihii noqoto ayuu nebigu calayh isalaatu wasalaam kacay ayib waxaa jira nooc kale oo shanaad oo ah alkhawf اlwahmi baqaha sabab daahir aan lahayn alkhawf aladi laysa lahu sabab daahir aw sababuhu daciif alkhawf اlwahmi waa alkhawf aladi laysa lahu sabab daahir aw sababuhu daciif sabab muuqata maba leh wax laga baqaaba oo meeshan ka muuqdaa ma jiraan ama waa cid baa joogtee ciddaasi waxay kuu geysan kartaan jirinba ama sababtiisaa daciifa fahada madmuum lأnnahu min aljubn aladi damahu nabiyu sala اllah alay wasalam baqaa noocaasi isna waa xaaraano waa la dhaleeceeyey waayo fulaynimadii nebigu calayh الsalaatu wasalaam uu dhaleeceeyey ilahay uu ka magan galay bay ka mid tahy u odhan jiray allahuma inii acuudu bika min aljubn sida bukhaari wariyey min xadiidi sacad ilah fulaynimadan kaa magan gelaya tusaalaha inu keeno fulaynimada waa inaad iska baqata un waxaad ka baqataaba isagoo aanu jir waan baqanaya qolkaagiibaad gogashu kuu taalay baad habeenkii iska joogta dadkaad leeda sooyaha aan qolka ama qolkaaga intaad ka cartad qolal kala tegeysa maxaa kugu dhacay waan baanaya maxaad ka baqanaysaa garan maayo waan baqanaya aljubnu wey waa fulinimo waa khawf madmuuma ama waxaan in laga baqaba mudnayn baad ka baqanaysa dadka qaarkood ba hadday baranbara halkaa soo marto toban nin buu ka dulboodaya war maxaad ka cararaysaa ninkii weynaa maxaa kugu dhacay baranbara halkaa maraysay <laughs> baranbara maxay ku yeeli karta ya ama riyuu ka baqanaya markuu ri arko haddii ridu tay dee tusaale ahaan rida dila oo ciddii soo agmarta hirdiyaysa oo geesaa ku mudaysa taa dee waa laga baqi karaa sooma laakiin meeshuu ri ku arkaba waxay dee cigaal shidaad ka sheegaan inkastoo an umalaynaya oo la yihi cigaal shidaad waa waa la dulmiyo waxaasoo dhami run ma wada aha oo sidaa muu ahayn i nayninka eriga qaba bui in ilmihiis yare soo gurguuranaya rag lama maleeyo inanka iga qabo nin aanu waraysanay oo yihi cigaalshaad inanku awoog u ahaa baan arkay wuxuu nagu yidhi waxaa la sheegaya wax badan waa been buuri marka cigaal soomaalidu aad inay u dulmiyeen baan u malaynayaa oo dembi badan ay ka galeen oo ajarkooda uu ku guran doono yowma alqiyaama ila intaa way caayeen oo fulay buu habeelay ilaa carruurtii baa la baraya iskuullada loogu dhigaya mogta ayib markaa khawfka wahmigaabaa kaa la idhaahdaa sheekh sacdi wuxuu yihi wain kana hada khawfa wahmiya kalkhawf aladi laysa lahu sababun aslan aw lahu sababun daciif fahada madmuumu yadkulu saaxibuhu fi waصfi اljubana waqad tacawada salى اllah alيه waslm min aljubni fahuwa min alakhlaaqi الradiila dhaqamada xun baa fulinimadu ka mid ta walihada kana aliimaan الtaam wالtawakul wالshajaacaةu tadfacu hada الnowc yana qofka fulaynimada maxaa loo dhaleecaynaya geesinimadu waa sifo wanaagsan dee fulayga way ka maqan sooma atawakul cala allah ayaa qofkan ku yar ama ka maqan saa awgeed buu iska baqayaa bilaa sabab wallahu subxana wa tacala aclam sala allahu cala nabiyina mxamedi wacala alih waasxaabihi ajmaciin